assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii sagaal iyo tobnaad ee kitaabka ulaaika aladiina ancama allahu calayhim min annabiyiin wasidiiqin alle uu leeyahay kuwaas waxaa ka dambeeyey khalfun yani khalafun dad xun baa ka dambeeyey adaacu salaati salaadii dayacay waitabacu shahawaati shahawaadkooda raacay oo ka leexday jidkii xaqaa ka leexday oo shahwadoodaasna wax kale aan aqoonin fasawfa yalqawna hayaa waxay la kulmi doonaan dhib bay la kulmi doonaan shar bay la kulmi doonaan ama waxay la kulmi doonaan lumitaankooda abaalgudkiisii bay la kulmi doonaan ilaa man taaba qofka tooba keena mooyaane wa aamana oo mu'min noqdo mooyaane wacamila saalixan camal wanaagsanna sameeya mooyaane kaasu isagu la kulmi maayo qayiga fa ulaa'ika yadkhuluuna aljanna kuwaasu jannaday geli doonaan walaa yadlamuuna shay-an waxbana lagama dulmiya lagama naaqusanayo ajrigoodii oo awal bay sidaa ahaan jireen iyo waxba lagama nuqsaaminayo wa qaala tacaala fakharaja calaa qowmihi fii ziinatihi kharaja waa ku soo baxay ninka qaaruun la yidhaaho calaa qowmihi tolkii buu ku soo baxay fii ziinatihi isaga oo ku jira xaragadiisii iyo ziinadiisii ku dhex jira oo fardihiisii iyo qadamkiisii iyo xashamkiisii iyo labiskiisii waxa wato yuu soo baxay soo dhex maray dadkii qaala markaasi waxay dhahen aladiina yuriiduuna alxayaata adunyaa kuwa adduunyada nolosheeda jeclaaba waxay yidhaaheen ee madaahirtaas iyo dhaldhalaalka adduunyada uun arkaayay een qofka aan qiimaynaynin qalbigiisa iyo camalkiisa aan ku qiimaynaynin yaa waxay yidhaaheen yaa layta lanaa mila maa uutiya qaaruun alla haddii aan lahaan lahayn oo nala siin lahaa waxaa qaaruun la siiyey oo kale alla ninkoo ayaan badana maxaa anagana siisoo kale aanu noqon weyno innahu laduu xadin cadiim ninkaasu nin ayaan weyn la weeyaan wa qaala aladiina uutu lcilma kuwii cilmiga la siiyey baa waxay yidhaaheen xaqiiqada garanayay weyn lakum war hooga eh hawaabu ullahi alle hawaabkiisa khayrun uga fiican liman aamana wacamila saalixa qofkii mu'min noqday camal wanaagsan sameeyey khayrka uu siinayo iyo sabaabka uu siinayo yaa waxaan aad arkaysaa ka fiican bay dhahay ee marka kaas u hanqaltaaga oo kaa isha ku qabta mooyaane waxaan kada ha fiirinina waxaan wax durban laga tagaayo wa qaala tacaala ثuma latusأluna ywmaئidi can الnaciim haddana waa laydin waraysan doonaa maalintaa iyada ah waa maalintaas qiyaamaha weeyaan nicmooyinka baa laydinka waraysan doonaa waa laydinkula xisaabtami doonaa marka nicmo xisaabici ka dambayso ma aha marka nicmo kaamila ah ma aho oo in eh, waana laga tegayaa way zuulaysaa xisaab baana ka dambaysa wa qaala tacaala man kaana yuriidu alcaajila qofka jecel midaan soke ee dhaqsaha badan ee durba dhammaanaysa cajalnaa lahu fiihaa waxaan uga soo dedejinaynaa maa nashaau intii aan doono liman nuriidu qofkaan rabno qofka adduunyada jecel nafcigeeda jecel intaan doonnaan ka siinaynaa qaarkood aan doonno kulligood ma wadaa qof alla qofka adduunyada jecel oo dhan baba lagama siinayo adduunyada qayb lagama siinaye uma jacalnaa lahu haddana waxaan u yeelaynaa jahannam jahannam baan u yeelaynaa oon siinaynaa yaslaahaa isagoo ku gubanaya madmuuman isagoo la eedeeyey madxuuran oo la duleeyey <clears throat> saasuu marka janno oo madxuuran yani matruuda mufasiray isagoo la eriyey oo la fogeeyo xaqa iyo khayrka laga fogeeyey yaa naarta ku tuuri doonaa buu leeyahy allah subxaanahu wa tacaala wal-aayaatu fi lbaabi kasiiratu macluuma wacan caaishata radi allahu canha qaalat maa shabica aalu muxammadin min khubzi shaciirin yowmayni mutataabicayn xataa qubid reer muxamed ma ayna ka dhergin kibis shaciireed shaciirtuna waa mid qabadida kolay ku tahay kasii hoosaysa weeyaan oo hadda xoolaha iyo waxyaalahan ay siistaanoo dadka aqniyadiihu ayna cunina fuqaradii waxaas ay cuni jireen weeyaane taas ma aanu ka dhergin laba maalmood oo isku xigta xataa qubd ilaa alla qibdooday laba maalmood isku xigta kibis ma aanu ka dhergin noocaaso kibista nooca ugu liidataa muttafaqun caleyh wa fii riwaayati maa shabica aali muxamedin mundu qadima almadiina tani intay madiine uu yimid ma ayna ka dhergin min tacaami lbur cuntada burka ma ayna ka dhergin halaaa layaalin saddex habeen tibaacan oo isku xigta xataa qubuur <clears throat> labadana marka waxba iskama hor imaanayaanoo saddex beri haddii aanu kibis e, muxuu ahay ka dhargin ka haqabeelin isagiiyo dadkiisu kibis bur in intaa in ka yar uu ka haqabeelay iyo in kale marka ma anfinayso labada iskama hor imaanayaan leanna waxaa weeye mafhuumkaasu mafhuum alcadad wey mafhuum lcadadna waa daciif wa can curwata can caaisha curwata bni zubayr an can khaalatihi caaishata radi allahu canha annaha kaanat taquul waxay dhihi jirtay wallahi ya bna ukhti wallaahi habaryarow walaashay wiilkeediiow ilan asmaa dhashay radi allahu canha in kunnaa waxaan ahayn lananduru waxaan arki jiray ila alhilaali bishaan arki jiray uma alhilaali uma alhilaal haddana bil haddana saddex bilood baa noo bilan jirtay halaaa ahilatin saddex bilood oo fii shahrayni laba laba shahr ku dhex jirta say ku noqonaysa marka waxaa weeye markay bilatay oo ay dhammaato tii labaad ay bilatay hal bil baa tagtay tii saddexaad markay dhammaat bilatayna laba bilood baa tagay saddex hilaal baa ina arkeen hilaalka waxaa la yidhaahaa dayuxu habeenada hore ee u bilow yahay baa hilaal la yidhaahaa kolku buuxsamay iyo kolkaasaa la yidhaahaa magacyo kale uu leeyahay oo qabar la yidhaahaa wamaa uuqida isagoo aan laguna shidin fii abyaati rasuuli اllaahi sala allahu alayh waali slam rasuulka alle guryihiisii naaru dab saddex bilood baa noo bilan jirtay yani laba bilood baa dhammaan jirto tii saddexaadna ay bilaabmi jirtay isaga oo guryaha nebigana sala allahu alayh wasalam wax daba aan lagu shidin qultu markaasaan waxaan idhi corwaa lehe yaa qaala habar yar famaa kaana yuciishukum maxaad ku noolaan jirteen maciishadiinna maxay ahayd ku noolaan jirteen qaalat ilaswadaani labada madmadow altamru walmaa ee timirta iyo biyaha labadaasaan ku noolaan jiray biyuhu sida runta ah, waa midab gaara iyadugu maleh oo madow iyo cadaan iyo wax sidaas iyo ila laakiin dadku madow bay iska yidhaahna soomaalida kolkata biyo madow baan biyo bay yidhaahn halkay yani ka wadaanino muxuaha biyahan wax kale lagu darinaya ay yihiin timirta madiinaadse marka iyada madow baa ku badan ila annahu qad kana lirasuuli illahi sal allahu aleyh waali wasalam lakiin wuxuu lahaa rasuulka alla sal lla alay waslam jiiraanu min alansaar dad ansaareed oo dariskiisa ah buu lahaa oo intaas muxuu ahay waxay u soo hadiyeeyaan xoolahooda caanahooda iyo ugu soo hadiyeeyaan yaa soo dhex gelgeli jirtay timirta biyaha intaa waxaan ahaynse ma tarixi jirin timirta biyaha wa kaanat lahum manaaix waxay lahaayeen maal bay lahaayeen manaaix waa jamcu maniixa maniixadana waxa weeyaan waa hadda ka horna waa soo marreen neefka xoolaha ahe irmaan ee qofka le qoyskale la caariyey ina caanaha ka maalaan wa kaanuu yursiluuna ilaa rasuuli اllaahi sala اllahu aleyh wala slam rasuulka alleh wax uga soo diri jireen oo uga soo hadiyeyn jireen min albaaniha caanaheeda fayasqinaa markaasuuna waraabin jiro canaa wax naga siin jiray muttafaqun caleyh intaas dadkaa dariska ah ee neefneefiya u irmaan yihiin ama waxoogaha iyagaba la maaliye ah ay haystaan ay rasuulka sal lla ly slam uga soo hadiyeen jireen caanaha wax naga siin jiray mooyaane wax kale oo timir iyo biyo aan ahayn maanaan arki jirin laba bilood oo dhan muttafaqun caleyh wa can abi saciidin almaqburiy can abi hurayrata radia allahu canhu annahu mara biqowmin abu hurayra wuxuu soo maray niman oo bayna aydiihim hortooda ay taallo shaatun masliya wanay muxuu aha la shiilay ay hortooda taallo neef adhihoo la shiilay oo la hagaajiyay hilibkiisa ayaa hortooda yaallay yaalay ama la suray fadacawhu way u yeedheen kaalay nala cunbay faaba an yaakul waa diiday inuu culo wa qaala wuxuuna yidhi kharaja rasuulu llahi sala allahu alayhi waali wasalama min addunyaa rasuulka alle adduunyadu ka baxay wamaa walam yashbac mana aanu ka dhargin min khubsi shaciir kibista muxuu ahaa kibis shaciireed sidoo ka dhargin buu adduunyada ka tegay marka tantadana marka waxaa weeyaan hilib muxuuaha la foorneeyey oo la hagaajiyey oo lagu fara yaraystay marka nicmada tarafuhaas iyo waxaasuu iska diidayay wuxuu rabaa noloshii rasuulka alla sala allau alay slam uu ku noolaa mid ku dhadhow inuu ku noolaaduu rabaa rawaha lbukhaariy masliya bifatxi lmim ay mashwiya waa mid la solay marka abu hurayra radi allahu canhu wuu og yahay inuu rasuulku sala allahu aleyh ali wasalam uu amray qofkii qofka cunto ugu yeedha inuu cajiibo maca dalika wuu diidayaa liannahu kolkaas yani wuxuu u arkayaa middantadu inay tahay mid oo ka fog muxuaha noloshii caadiga ahayd ee qofka mu'minka ahaa laga rabay oo mid muxuaha taraf iyo nicmo iyo raaxaysi iyo waxyaalahaasa ah inay tahay marka noocaas oo kale waxa weeye faa maslaxa ku jirta oo maslaxadaa daraaddeed uu ka baqaayo inay naftiisu raaxay iyo waxyaalahaas jeclaysato ayuu u diidayay marka taasoo kale haddii wax sababaho sharciga ay jirto waa uu diidi karaa qofka uu ka cudur daaran karaa qofka cuntada ugu yeedhay wa can anasin radi allahu canhu qaal lam yakul innabiyu sala allahu alayh waali wasalam calaa khiwaanin xataa maat kuma uuna cunin rasuulka alla sala allahu alayhi waaalihi wasalam muxua miis weligii wax ma aanu ku cunin xataa maata ilaa uu ka dhintay wamaa akala khubsan muraqaqa kibis la jiljilciyey oo la nadiifiyey oo muxuu ahaayey buunshihii aada looga reebay oo eh, daqiiq khaalisa ahna ma aanu cunin xataa maata ilaahu ka geeriyooday rawahu lbukhaari wa fii riwaayati lahu yani lilbukhaariyi maa ra'aa shaatan samiitan bicaynihi ma aanu arag nebigu sala allahu calayhi waaalihi wasalam eh, neef arioo la foorneeyey weliga indhihiisa maanu ku arag samiitu waxaa la yidhaahaa neefka adhiga ah in biyo kulul kolkii la gowraco dabadeed oo kujirtii waxa laga soo rido biyo kulul inta la dhexgeliyo in dhawarta lagaga zuliyo isagoon maqaarkii laga bixin oo marka kolkaasna khudaar iyo waxyaalo kale iyo loo geliyo uurka loo geliyo oo lagu tolo oo halkaas sidaas marka foorna lagu geliyo taasaa la yidhaahaa kolalka qaarkeedna waxayba dusha ka saarsaari jireen hilibkeeda cajiin bay dusha ka saarsaari jireen markaasay furnada isku gelin jireen hilibkii iyo cajiintii oo isku isku raran oo markaasay isla mar isku bislaan jireen oo isku cuni jireenoo shaatun wa kafanuhaa bay dhihi jireen muxua neef weli kafanan oo yacnii la dul saarsaaray cajiintii kibista ku noqonaysay saasay marka ma aanu arag buu leeyahay nebigu sala allahu alayh wasalam cuntada sidaas cuntada caadiga ah carabtii reer baadiya ku dhadhaweydu ay iska cuni jireen ee nolosha ah noloshooda nolol iska yar qallabsan ay ahaydoo faqriga uu ku badnaa taasuu iska cuni jiray nebigu sala alla alay slam ee wax gaar loogu soo sameeyo wax gaar loogu hagaajiyo iyo isku shabaha boqoradii iyo maalqabeenka iyo waxyaalahaas iyo ma aanu lahayn isagiyo saxaabadiisii doona waa ka abu hurayraba ka ka cararaya markuu arkay dad muslimiin oo durba ee isku shashabahay caajimtii iyo waxyaalaha isku shashabahay oo siday hilibka iyo dadka maalqabeenka iyo dadka halu raaxadii iyo hilibka usa samaystaan u samaystay waa kii diiday inuu la cuno وعn النعmaan بn bashيir رadي الله عanهuma qaala laqad ra'aytu نabiyكم slى الlه عlيه وsلم waxaan arkay nebigiini slى الlه عlيه وsلم wamaa yajidu isagoon helaynin min addaqli timirta xun maa yamla-u bihi baطnahu wuxuu calooshiisa ka buuxiyo uu ka dhergo rawaahu muslim addaqlu tamru radi nucmaan ibni bashiir radi allahu canhuma wuxuu hadalkan kada yidhi isaga oo amiir ah oo magaalada ximsa la yidhaaho goor dambena lagu dilay radi allahu canhu amiir ka ah ayuu hadalkan kada ku khudbeeyey oo wuxuu yidhi sow cunto iyo dhar iyo raaxo waxaad doontaan kama haysataan waxaan arkay rasuulkeena sala allahu aleyh waali wasalam oo aan helaynin wax timirta nooca ugu liitana wax uu ka gaajo baxo kanna waxaa la mid a ah xadiidkii cumara ku soo marray dardhoweyn baa soo marray u dhihi jiray ee wuxuu sheegay oo xusuustay waxa dadku ay heleen nicmada ah markaasuu hadalkaay hadalkan hadal u egu yidhi rasuulkiina baan garanaya sala allau alay slam isagoo maalintii ku hargalaya isagoo gaajo la galgalanaya oo timirta radiicana wuxuu gaajo baxo aan ka helaynin rawaahu muslim وعn سهل بن سعد رضي الله عنه qاal ma ra'ىa رasuul الlahi صلى الله عليه وaلي وسلم النقيa min xiina ابتacثه الlahu taعالى xatى qabضه الlahu taعالى ma aanu arag nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalam kibista nadiifta ah ee buunshihii laga saaray lagu shaqshaqay bahalkii maxaa gilgilsho oo oo il yar yar leh oo buunshihii o dhan laga reebay oo sidaas eh, muxuu loo looloo dubay ma aanu arag weligii dhiisa maanu saarin darmagna waa la yidhaha kaan annaqiyiga la yidhaaho muraqaqana waa la yidhaho kaan soo maray laga bilaabo markii alla uu soo bixiyay rasuul uu ka dhigay ilah uu ka geeriyooday weligii dhiisaba maanu ku arag wuxuuna iska dhaafay faqiila lahu waxaa lagu yidhi sahl baa lagu yidhi radia allahu canhu hal kaanat lakum fii cahdi rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wali waslama manaakil ma lahaydeen waqtigii nebiga sala allahu alay slam manaakhil ma lahaydeen manaakhil waa jamcu munkhul munkhulkuna waa ka midka wax lagu shaqshaqo weeyaane lagu kala shaandheeyo shaandhahaas ma lahaydeen girbaalla waa la yidhaahaa muxuu ahay waxaa kale magaca soomaaliga kale waxaa lagu yidhaahaa mxua gilgilshana waa la yidhahaa yani waa waa kan adigu laga lagu kala reebo daqiiqda iyo iyo ehm, qashinka lagu kala reebo ma lahaan jirteen baa la yidhi markaasu wuxuu yidhi ma ra'aa rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wali waslama waalihi wasalam munkhulan min xiina ibtacatahu allahu tacaala xataa qabadahu allahu tacaala indhihiisa ma aanu ku arag shaqshaq ma aanu ku arag laga bilaabo markii alle uu soo diray ilaa alle uu ka qaaday faqiila lahu markaasaa la yidhi kayfa kuntum taakuluuna shaciira hayra manquul sideed u cuni jirteen shaciirta oo aan shaqshaqnayn oon muxuu ahay laga laga shaandhaynin ishi iyo buunshihiya laga shaandhaynin qaala markaasul kunnaa nadxanuhu waan shiidi jiray wanafuquhu waan afuufi jiray fuuf fuuf baan ka dhihi jiray fayatiru maa taara wuxuu duulaa waa duulayaa wamaa baqiya haraynaahu haraynaahu yani balalnaahu wixii soo harana waan qoyn jiray markaasaan cajiiman jiray oo sidaa ku duwan jiray oo ku cuni jiray rawahu albukhaari qowluhu naqiy huwa bifatxi الnuuni wakasri اlqaafi watashdiid اlyaa wa huwa alkhubz اlxuwaariy alxuwaariyuna waa la yidhaahaa wa huwa darmak intaasoo dhan ba magacaana isagaa iska leh wa qowluhu haraynaahu wa bihaa'in muhallaثa ثuma raa'in mushadada ثuma yaa'in muhanaatin min taxt ثuma nuunin ay balalnaahu wacajannaahu waan qooshi jiray qoyn jiray markaasaan cuni jiray can abi hurayrata radia allahu canhu qaala kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam daata yowmin aw leyla rasuulka alla sal ly slm gurigiisa ka soo baxay maalin mise habeen buu ka soo baxay waqtigaasuna waqti waxay ahayd uuna caadi u lahay inuu guriga ka soo baxo oo marka waqti uu soo baxayay iyo waa loo soo iyo waa loo imaan jiray waa la salaami jiray markaasna waqti uun la filaynin buu soo baxay fa idaa huwa biabi bakrin wa cumara radia allahu canhuma wuxu uu la kulmay abu bakr iyo cumar buu la kulmay radi allahu canhuma faqaala markaasu wuxuu yihi maa akhrajakumaa min buyuutikumaa haadihi saaca maxaa idinka soo bixiyay guryihiinni waqtigan kada waqtigan kada waqti hargal weeyaan oo guryaha la hargalo oon laga soo bixine maxaa saacaddan idin soo bixiyey qaala markaasi wuxuu dhaen aljuucu yaa rasuul allah gaajana soo bixisay weliba cumar baa hadalkaa yidhi oo nin sariixa isagu ahaa qaala markaasu yihi wa ana aniguna waladii nafsii biyadi kay naftiisu gaanta naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay la akhrajanii aladii akhrajakumaa waxaa isoo bixiyey kaa idin soo bixiyey baan idin soo bixiyey quumaa kaca faqaamaa macahu way la kaceen faataa rajula min alansaar nin ansaareed buu u yimid nin ansaareed oo maal leh beer iyo ari iyo leh ayay marka u hadhimo doonanayaan taasoo kalena marka wax reeban ma aho oo qofku maalin haddii ay duruf xumni qabato inuu saaxiibkii gurigiisa aado oo yidhaaho marka ama la hadlo maanta qad iga bixi waa iga iga caddahay taasoo kale marka baryada xun iyo ma aha qof saaxiibka ha ah isku hadlayn iyo idinka dhexaysa isla wada cun iyo waxaa idinka dhexeeya marka nin ansaareed bay gurigiisii aadeen oo ay tageen ninkaas ansaareedna waxaa la dhihi jiray abulhaytham ibnu tayihaan baa la dhihi jiray radia allahu canhu faidaa huwa laysa fii beyti isagoon gurigii joogin ayay gurigii galeen falamaa ra'athu lmar'a markay haweenaydii aragtay abulhaytham haweenaydiisi markay aragtay bay qaalad waxay tidhi marxaban wa ahlan ayay tidhi yani soo dhawaada faqaala laha rasul la sl rasuulka alle wuxuu ku yihi ayna fulaan xagguu hebel jira qaalad waxay tidhi dahaba yastacdibu labanu maa'a waa uu tegay inuu biyo noo soo maceeyo yacni biyo maca inuu noo keeno yuu ku kacayo ceel biyo macaanla buu nooga soo dhaaminayaa id jaa'a alansaari marka way sii fadhiisteen oo way fadhiisiisay haweenaydii oo way soo dhoweysay marxaban wa bay ku dhahday marka taasoo kalena haweenaydu ninkeeda ragga ay taqaano inay saaxiibadiisa yihiin oo uu imaatinkooda ku farxaayo oo hadday isagu uu joogo kole kuta kolley u idni lahaa inay fadhiisiso oo ay hadduu meelka ku maqan yahayna hataa ay sooriyeyso iyada kama mancuuna xadiidtan soo marray oo haweenku raggooda la-aantii inay u idnaan guriga qof u idnaan oo gawshiisa ay ku fadhiisiyaan waxay ahayd qofka aanu raalli ka ahayn ama ka uu raalli ka yahay marka isagookaas kuma jiro id jaa alansaariyu ansaarigii baa yimid isaga oo qarbad biyo a ah dhabarka ku sida fa nadara ilaa rasuuli llaahi sal allahu alayh waali wasalam wasaaxibayhi rasuulkii alle iyo labadii saaxib u arkay alayhi salaatu wasalaam radi allahu canhuma uma qaala markaasu ui alxamdu lilah so ugu farxay maa axadun ilyawma akramu adyaafa minii qofna maanta ma aha kii iga marti badan iga marti fiican ma axadun اlyawma akrama adyaafa minii qofna ma aha kii iga marti fiican maanta nin iga marti fiican maanta ma jiro ilaah baa ii keen waa ku farxay fanطalaqa waa horkacay wuxuu geeyey horta beertii buu geeyey beertii markuu geeyey ayuu geed harkii u goglay markaasuu mindidii ee mx wuxuu soo qaaday beertii buu dhex galay fa jaaءahum wuxuu u keenay bicidqin fiihi busrun wa tamrun wa rutab cidqi laan laan midhaale laan timira oo timirteedu ay isugu jirto busri iyo tamri iyo rutab isugu jirto busrigu waxaa weeyaan midka adag ee weli aan jilcin laakiin macaan ee la cuni karo qudubkuna waa midka qoyan tamriguna marka waa midka ingegay ee mar hore bislaaday fa qaala markaasuu yidhi kuluu cuna intuu soo dhigay waakhada almudyah mididii buu qaatay oo xaggii adhiguu aaday oo waxbuu u qalayaa fa qaala lahu rasuulu llahi sala alla alay slm rasuulka allah wuxuu yidhi iyaaka waalxaluub kala jir adiga iyo mid xirmaan neef xirmaan hanoo qalin tiroo kalena waxay dhahaysaa inuu yidhi laa tadbax lana daata darin mid irmaan hanoo qalin marka yani waxaa weeyaan neefka irmaan iyo neefka dhaysan iyo kuwayaalka iyo waa in birta laga ilaaliyo taranka waa in la la baaqi yeelo orgiga iyo wanka iyo neefka da'da ah iyo kuwayaalkaas oo kale in la qala mooyaane in xoolaha marka dhadig iyo kan caanaha leh iyo waxyaalahaas waa in la iska ilaaliyo intii lakeli la kari karo aan la qalanin lanna waxaa weeye nafcigoodu waa nafci joogto ah weeyaan caanaha laga maalaya muddo dheer haddii la qashose hal mar buu nafcigii noqonaya marka nafciga mustamirka ah iyo nafciga hal mar ah waxaa ka fiican intifaaca mustamirka fadabaxa lahum waa u gowracay fa faakaluu min ashaah neefkii bay hilibkeedii wax ka cuneen wa min dalika alcilqi cilqiga iyo eh, muxuu ahaa laantii midhaha haydna waxway ka cuneen wa sharibuu waa cabbeen biyihii macaanaa ee wadayna waa cabbeen falamaa anshabicuu markay dhargeen warawuu ay wabxeen ay oon baxeen qaala rasuulu lah sal sl rasuulka alla yidhi liabi bakrin wacumara radia allahu canhuma waladii nafsii biyadihi latus'alunna can hada annaciim waa laydin su-aali doonaa nicmadantada yowma alqiyaama nicmadan waa laydin waa laydin xisaabi doonaa ogaada wuu xusuusinayaa nebigu sal ly sl sida nicmada alle ugu shukriyaan akhrajakum min buyuutikum aljuuc gurihiinna gaaja idinka soo bixisoo geli weydeen uma lam tarjicuu ma aydan soo noqonin xataa asaabakum hada annaciim ilaa nicmadantado ay idin heshay waa kalena waxay dhahay se wuxuu yidhi timir macaan iyo hilib macaan iyo harqabow iyo biyo macaan baad isla hesheen waa nicmada marka laidin laydin su-aali doonay ka mid tahay uma latusaluna yowmaidin can naciimi laydin leeya idinla yaraanin nicmadaas yani nicmada alle in la weyneeyo buu jeclaa nebigu sal ly slam oo lagu shugriyo waxa weeyaan rawaahu muslim qowluhu yastacdib an yatlubu alma'a alcadba wahuwa ayib wاlcidqu bikasri اlcayni waiskaani dali mucjama wahuwa alkibaasa kibaasadana maxaa la yidhaahaa qariib qariib ku fasir buuba ka dhigay wahiya algusnu waa laanta laanta oo midhahale weeyaan wاlmudya bdmi اlmiim wa kasrihaa midya iyo mudya wahiya sikiin sikiinta weeyaan sakiinta weliba ahluxijaaziyaba ku isticmaali jireen reer yamaneed iyagu mudya un bayba dhihi jireen tan mindida nidhaahna soomaalidu waa ku dhow yahay waalxaluubu daatu laban waa mid dheermaane caanaha la xaluub la yidhaahaa waasu'aalu can hada annaciim su'aalu tacdiidi nicam laa su'aalu tawbiiqin wa tacdiib su-aalka la su aalaya nicmada la su-aalayo waa manasheegad iyo xisaab weeyaan mooyaane ma aha mid loo ciqaabayo ma kolatu waxaas uu xalaal u yahay wallahu aclam wa hada alansaari aladi atawhu huwa abulhaytham ibn tayihaan radia allahu canhu kama jaءa mubayanan fi riwaayati الtirmidiyi wagayrihi وعn khالد بن عmayr العadawiي radي الله عanه qala khaطبnaa cتبة بن غaزوان صxaabiga cتبة بن غaزوان baa noo khudbaya radي الله عanه wa kana أmيirا عlى البصرة magaalada basraad buu amiir ka ahaa faxamida allaha wa calayhi alluu ku xamdiyey oo uu ammaanay uma qaala markaasuu uhi amaa bacdu intaa dabadeed faina addunyaa qad aadanat bisurmin aadanad yani aclanat bisurmin yani inqiطaac adduunya waxay ogeysiisay inay dhammaanayso ogeysiis bay bixisay oo inay dhammaanayso wawallad wayna tagtay ay jeedsatay sii jeedsatay carartay xadaa yani misra dhaqsanaysa ayay si dhaqsa ay u tagtay <clears throat> ah, ah, uma walam yabqa minha man aana ka harin ilaa subaabatun heemaar mooyaane ka subaabati alinaa'i weelka heemaarkiisa oo kalaa yatasaabuha uu heemaarsanayo afka ku shubanayo saaxiibuha saaxiibkeeda wax yare kusoo hadha sharaabka markii laga shubo ee kusoo dindime ee salka kusoo hadha kaas weeye intaa wax kale kama had wa inakum muntaqiluuna minhaa waana ka guuraysaan oo ilaa daarin laa zawaala laha guri aan laga guuraynin oo daa'ima oo aakhira abaad uga guuraysaan fantaqiluu la guura bikhayri maa bixadratikum waxa aad haysataan kiisa fiican la guura waa kaan soo marray axaadiidkii nebigu sal ly slam uu qariib oo kale sidii ku noolo u ahay qofka qariibkiihi wuxuu helay kiisa fiican guryihiisii buu la aadaya innahu qad dukira lanaa waxaa naloo sheegay ana alxajara yulqaa min shafiiri jahannam dhagaxa in laga tuuro jahannam qarkeeda fayahwi fiiha sabciina khariifan uu ku sii shalwanaayo toddobaatan sannadood laa yudriku lahaa qacran ousan salkeeda gaadhaynin wallaahi latumla'anna waana la buuxin doonaa baasha intaa la eg waa la buuxin doonaa afa cajibtum ma yaarteen walaqad dukira lanaa waxaana naloo sheegay ee wuu isu miisaamayaayo radia allahu canhu markuu xaggii takhwiifka uu u sheegay oo naarta weynankeeda u sheegay ayuu oo mxuu oo aada mooda inay dadku marka kolkaa ka fahmi karaan waana la buuxinayaa uu yidhi in dadka oo dhan iyada lagu guraayo yuu bishaaraynayaayo marka inay jannaduna jirto oo jannadana iyaduna la buuxinayo oo khalqi fara badaan ay gelayaan oo iyaduna waasicay tahay buu ka hadlaya markaasu wuxuu yidhi walaqad dukira lanaa waxaa naloo sheegay anna yani rasuulkaa noo sheegay weeyaan ninka saxaabigii markuu yidhaaho waxaasaa naloo sheegay waxaasaa nala faray waxaasaa nala odhan jiray waxa weeye rasuulka loo qaadanaya inuu qofka aamirkii uu sidaa yahay waxaa naloo sheegay ana maa bayna misraacayni min masaariici aljanna min masaariici albaab aljanna yani albaabada janna labadooda fardadood inta u dhaxaysa misraac waxaa la yidhaahaa albaabka muxuu ahaye labada qaybood ee labada fardadood oo laysku xidho leh ee kolal la kala furaa midii baa misraac la yidhaaha inta u dhaxaysa labada fardadood ee albaabada jannada inay tahay masiiratu arbaciina caaman afartan sannadood in la socon kari lahaa walayaatiyanna calayhi waxaana soo mari doona yowmun maalin oo wa huwa kadiidun uu yahay isaguna kii buuxa mumtalic uu yahay min azixaami cidhiiri daraad isku cidhiiriyayo baalka intaa albaabka intaa le ayaa haddana maalin waxaa imaan doonta dadku ay aada isugu ciriiriyayaano dad fara badane ay galayaan walaqad ra'aytuni haddana markaasuu wuxuu u booday faqro kale iyo usluub kale oo wuxuu ka warramayaa siday ahaan jireen iyo siday hadda yihiin walaqad ra'aytuni waxaan is arkay oon garanayaa saabica sabcatin toddoba kooda toddobaad anigu ah toddoba nin anoo ka mid a maca rasuuli lah sal rasuulka alle aan la jiro maa lanaa طacaamun aanan cunto lahayn ilaa waraqu shajar dhirta caleenteeda mooya wax kale aan helay dhirta caleenteeda ay cunayeena dee marka waa dhirtantada qodaxleydi ahee muxuu ahaa quraca iyo sarmaanta iyo cadaadka iyo kuwaas mooyaane xataa qarixad ilaahay ka boogowday ashdaaqunaa qowl allahi iyadi sidaa qowlalkaygu naga booboobay faltaqadtu waxaan dhulka ka qaatay oon helay burdatan macaws fashaqaqtuhaa waan kala jeexay baynii wa bayna sacd bni malik aniga sacd ibni malik baan noo kala jeexay sacd ibni malikna waa sacd ibni abi waqaas radi allahu canhu illa waxaan soo marray abu waqaas in la dhihi jiray malik ibni uhayd la dhihi jiray faاtazartu binisha niskeed baan anigu guntaday wاtazra sacd bnushaa isna nuskeed buguntada kala jeexanay famaa asbaxa اlyawma mina maanta ma aanu waaberiisanin ragga yagii sidaa ahaa nin ka midihi axadun qofna ilaa asbaxa amiira calaa misri min alamsaar ilaa wuxuun amiir u yahay magaalo magaalooyinka ka mida ragga yagii sidaa ahaayee dhibaatadaa soo maray maanta ninaan amiir ahaynin laguma jiro waxaana marka ay ku gaareen mxua ehm, sabirkoodii iyo diintoodii sababteeda alle ku gaadhsiiyey ehm, wainii acuudu billah anugu alle waxaan ka magangelayaa an akuuna fii nafsii cadiiman inaan isla weynaado oo cujbi uu igu jiro wacinda allahi sagiiran alle aan ku yarahay uu ku darajayanaya alle ka magangelaya rawaahu muslim saasuu ku khudbeeyey marka radiallahu canhu uu ka warramay xaaladay ku jiri jireen iyo xaaladdii hadda yihiin wa qowluhu aadanad huwa bimaddi alifi a la yidhaaho ay aclamad way ogeysiisay wey wa qowluhu bisurmin huwa bidammi saadi ay biinqiطaacihaa wa fanaa'ihaa inay dhammaanaysaba idiin sheegtay adduunya wa qowluhu wallad xadaa'a huwa bixaa'in muhmalatin maftuuxa uma zaalin mucjamatin mashduuda mushadada uma alifin mamduuda ay sariicatan way carartay oo dhaqso ayay u carartay waa sii sii socotaa sii libraysa wالsubaabatu bidami saadi اlmuhmala wa hiya albaqiyaة اlyasiira inta yar ee weelka kusoo hadho weeyaan qowluhu yatasaabuha huwa bitashdiid اlbaai bacda alhaa qabla alhaa bada ha'da ka horaysa yatasaabuha waa shidan tahay ee yajmachu isu ururinayo oo intuu isu geegeeyo su lohlohdo afka ku shubanayo wاlkadiidu اlkahiiru اlmumtalika aad u buuxa ayaa la yidhaahaa kadiir wa qowluhu qarixad huwa bifatxi اlqaafi wa kasri الraa ay saarat fiiha qurux yani jurux ilan xooluhu waxay cunaan ee iyaga u macaan bani aadamku kuma noolaan karo caleentii xooluhu daaqi jireen markay cunaan ba iyaga marka afkii googo-ay oo qowlaladii iyo booboobeen ridwan ullahi calayhim وعn abi muسى الأشعري رضي الله عنه qاal أخرجت lana caaئشhaةu رضي الله عنها caaئشha waxay noo soo bixisay رضي الله kisaa'an wa isaaran haliidayn buse iyo hoosgunti oo qara badan ayay noo soo bixisay qaalat markaasina waxay tidhi qubida rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam fii haadayni labadantada isagoo xidhan dabantada ku dhex jira ayaa rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam qudooda muttafaqun caleyh marka dharku xidhan jiray nebigu sal ly slam dharka noocaasa buu ahaa wuxuu helaba horta waa xidhan jiray oo rasuulka sala allahu alayh waali wasalam wuxuu heli karo isagama dayn jirin waxankadu waa fiican yahay isagama dayn jirin hadduu wax fiican helana waa qaadan jiray oo loogu shugrin jiray hadday cunto tahay iyo hadday dhar tahay iyo hadduu qaar liito oo qallarsan helana isagana ma xaqiri jirine waa qaadan jiray ilaa maradii quruxsanayd ee midabada lahayd ee salaada ka jeedisay ee uu isdhaafiyey mooyaane dhar kale isagoo quruxiya u diiday lama sheegin taana marka waxaa weye midabadeeda iyo muxuaha soo jiidanaya indhaha soo jiidanaysa salaada ka shuqlinaysa daraaddi buu u nahay ee qurux daraaddeed uma nahay waxa weye mutafaq caleyh وعn sعد بن أbي وqاص رضي الله عنه qاala إنii laأول الcرب rmىa bsهم fي سبيل الlah anugu waxaan ahay carab ninka ugu horeeyey ee fallaad ku riday cadow ku riday jihaad fii sabiili illahi uu riday ninkaasaan ahay sariyadii ugu horreysay ee gaalada ay la kulmeen baa mxua sariyadii cabdullahi bnu jaxsh radi allahu canhu hogaamin jiray taasay ahay marka ninka ugu horreeya fallaad ku riday oo carbeed ee fallaad dar alle u riday anigaa ahaa walaqad kunnaa naqzu maca rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka alle ayaa la duuli jiray maa lanaa acaamun anagoon cunto haysanin ilaa waraqu lxubla xublada caleenteeda mooyaane xubladuna waa geed geedaha qodaxa weeyaan cambuusha iyo abqada iyo kuwayaalkaasna waa la yidhaahaa xublo waa la yidhaahaa karaan abqada xublo waa la yidhahaa wa haada samur iyo kan quracankada mooyaane wax kale anagoon helaynin quraca iyo geedka xublada abqada iyo waxyaalahaas wax kale anagoon helaynin xataa in kaana axadunaa midkayo wuxuu ahaan jiray layadacu waa saalayn jiray saaluu dhigi jiray kamaa tadacu shaah sida arigu u saaleeyo maa lahu khiltun isagoo wax ku yaana lahayn saalo qallalan oo ta oo kale ah aan dhigi jiray muttafaqun caleyh alxubla huwa bidami alxaa'i almuhmala wa iskaani ilbaai almuwaxada wahiya wasamru nowcaani macruufaani min shajar baadiya eh, laba nooc oo geedaha dhirta baadiyaha ka mida ah buu iyadiga samurku mase aanu xadidin midka uu yahay laakiin almacruuf waxaa weeye xubladu inay tahay abqada midda muxuuha sida u eg eh, luubiyeeda iyo faasuuliyeeda iyo sideeda u eg eh, saasay ku fasiraan kutubu algariib wa can abi hurayrata radia allahu canhu qala qala rasuulu sal ly slm allahuma اjcal risqa aali muxamadi quuta muttafaqu calayh allow reer moxamed risqigooda ka dhig quud quudku marka waxaa la yidhaha midshama noolaysa ay soomaalidu yidhaahaan weeyaane kafaafna waa la yidhaahaayo waa wax qofka uu aan kuna dhimanaynin aan kana badbadanaynin oo ku noolaan karayo allow intaa ka dhig bule yani nebigu sal ly slam saasuu ahalkiisa ugu ducaynaya in risqigu risqigooda uu alla ka dhigo wax iyaga ku filan laakiin wax kibriyo ka badbadan aan noqonin muttafaqun caleyh qaala ahlu lugati waalgariib ahlulugaha iyo ariibku ahlulariibku waxa weeyaan kutubaha axaadiidta alfaadda qariibka ee ku jirta loo alifay kaasaa la yidhahaa qariib la yidhaahaa sida muxuu ahay kitaab annihaaya qariib alxadiid oo kale ibn asir macnaa quutan ay maa yasudu ramaq wax nafta ku celiya alla uga dhig وعn أbي هuريرaةa رضي الله عنه qاal والذي laa إلaha إlا hu أbu هurayra marka iska sheekaynaya arrintuu soo maray siday ahlu sufuha ahaan jireenna xadiid horaan ku soo marray buu kaga sheekeeyey isaguna naftiisa siduu ahaan jiray ayuu ka sheekaynayaa wuxuuna kolkaa ugu qasdaayayaa nicmadii alle inuu ku shukriyo iyo inuu nicmada alla uu siiyo oo inay la weynaato iyo inuu iska ilaaliyo dad kale uga digo tarafka iyo waxyaalahaas iyo uga digo ayuu uga qasaya sidii sacd ibn abi waqaas iyo cutbat bna haziwaanna aan kusoo marray radi allahu canhuma inay yeeleen waxaan ku dhaartay allihii ku lacaabuda isaga mooyaane aanu jirine in kuntu waxaan ahaan jiray la actamidu waxaan ku cuskan jiray oon ku nebi jiray bikabidii beerkayga cala alardi dhulka min aljuh gaajo daraaddeed baa beerka dhulka intaan saaray ugu nebi jiray oo dhulkaa qabowgiisa iyo waxoogaaga aan ka dhigan jiray bal in caloosha isoo tiiriyo xajintan ku xajinayo oo ilowsiiyo caloosha isku dhacaysa wain kuntu waxaanan ahaan jiray la ashuddu waxaan ku xidhi jiray alxajara dhagaxan calaa baطni calooshayda ku xidhi jiray ku duuli jiray dhagaxa intaan gudka gashadan korka marada kaga duuli jiray min aljuuc gaajadala walaqad qacadtu yowman maalin baan fadhiistay calaa طariiqihim jidkoodii baan fadhiistay alladii yakhrujuuna minhu ay ka baxeen kolka salaada laga soo baxo intii laga baxayay baan maalin sii fadhiistay maalin gaajadii ku daraatay abu hurayra radi allahu canhu famara bi الnabiyu salى اlه alay slam nabigaa isoo maray intuon horta nabigu soo maray sala اllahu alayh ali wasalam waxaa soo maray abu bakr baa soo maray markaasuu aayad qur-aan u weydiiyey aayadana wuu yaqaanay aayaddii intuu u mariyey wuu iska dhaafay cumar baa haddana soo maray sidii kale an isna wuxuu lahaa intuu ku garto haku ku kaxeeyo guriga ha ku ma ayna garanin midkoodne ilaa rasuulku soo maray sala alla alay slam markaasuu gartay rasuulku sal allahu alayh wasalam wuu isoo maray fatabasama waa muusooday xiina ra'aanii markuu i arkay wacarafa maa fii wajhi wamaa fii nafsi waxa wejigayga ka muuqda rafaad iyo dhibaato iyo waxa nafteyda ku jiray aan halkaa la fadhiistay inuu qof intuu ku soo maro ku kaxeeyo oo gurigiisa ku geeyaa wuu fahmay uma qaala markaasu yihi abaahir abuhiriow saas ugu dhawaaqi jiray nebigu sala allahu alayhi waali wasalam isagoo koolkoolin iyo uga qasda iyo ciyaarsiin abu hurayra la dhihi jiray hurayrana waa tasgiiru hira isada yar baa hurayra la yidhaha marka hirina waa curiga weyn weeyaan marka saas ugu dhawaaqi jiray qultu labayka yaa rasuul allah qaal ilxaq yani soo isoo haleel iga dabaymow wamadaa waa socday fatabactuhu waan raacay fadakala waa galay fasta'dana waa idan dalbay yani abu hurayra faudina lii waa lii idnay fadakltu markaasaan eh, galay faudina lii o faadina lii wuu i idnay mise waa la idnay fadakltu waan galay fawajada labanan fii qarax wuxuu guriga ka helay nebigu sala allahu alيyh wali wasalam kolkaan waxba guriga kumaan ogeyn ee muxuu ahay haddii wax la helo in abu horeyra wax laga siiyo marka hadhuub caana abuu ah guriga ugu tegay faqaala markaasuu yihi min ayna haada laban xaguu ka yimid canaankadu halkaana waxaan ka fahmaynaa qofku ninku gurigiisa wax aanu ku ogaan jirin oo cunto iyo wax sidaas hadduu ku arko inuu waraysto ahalkiisa uu waraysto si uu u ogaado waxankadu wuxuu yahay inuu yahay wax xaaraan ama shubhi ay ku jirto oo ka ilaaliya naftiisa iyo ciddiisaba ka ilaaliya inuu xalaal iyo inuu si u kala ogaado xaguucan aanu idinka yimaadeen qaaluu ahdaahu laka fulaanu aw fulaana hebel baa kuu soo hadiyey bay dhaheen mise heblaayaa kuu soo hadiyeysay qaala markaasuu yidhi abaahir qultu labayka yaa rasuula allah qaala alxaq ilaa ahli sufa fadcuhum lii aad ahlu sufihii aadoo iigu yah macnaankada igu yah qaala abu hurayrana wuxuu uhi wa ahlu sufa ahlu sufuhu waxay ahaan adyaafu lislaam martidii islaamkay ahaayeen muslimiinta unbay marti u ahaayeen laa yaawuuna wuuna ma ayna ku hooyan jirin calaa ahlin walaa maalin walaa calaa axadin cidtooda iyo maalkooda iyo qaraabo iyo qofna masjidka sufadiisay seexan jireen wa kaana wuxuuna ah idaa aatatu sadaqa sadaqadii markay u timaado bacaha biha ilayhim ugu diri jiray iyagu u geen jiray meeshooda leh u geen jiray walam yatanaawal minhu shay waxba isagu kama qaadi jireen mamnuuc bay ka ahayd waidaa atat hadiyatun markay hadiye u timaadana arsala ilayhim waa u yeedhi jiray wa asaaba minhaa waxbuu isaguna ka cuni jiray wa ashrakahum fiiha waa ka qayb qaybgelin jiray oo waa la wadaagi jiray fasa'anii daalika arrintaas oo iga naxisay u yeedh markii la yidhi waan ka naxay abu hurayra faqultu waxaan is idhi naftiisu ka yidhi wamaa haada allabanu fii ahli sufa caanahankood maxay ka gaadhanayaan ahlu tiradooda dhexdhexaadkii iyo lixdan toddobaatan meelahaasay ahaan jireen kuntu axaqa an usiiba min hada labani sharbatan ataqawaa biha anaa ku habboonaa inaan ka helo waxoogaa aan caloosha kusoo tiiriyo laakiin hadday yimaadaan khalaas maxay naga gaarhayaan weliba waxaa kale kalou yaqaanay dabciga nebiga sala allahu alayh waali slam buu yaqaanayo markaasu wuxuu leey inu isagu ugu dambayn doono ilaa saaqi lqowmi aakhiruhum shurban waa ka ah isagaa marka waxaana soo gaarnay markii caanihii ugu yeedh la yidhi abu hureyra iyo abu hurayra siduu u fakiray abu hureyra waa ka naxay wuxuu uga naxayna waxay inay mxuha ah, ku fillaan weydo inay ku fillaan weydo intan yare caanihii ahlu sufihira ilan rag fara badan bay ahayde iyo dara buu uga naxay oo wuxuu rabay inuu isagu maalintaa isaga aada u gaajaysnaaye waxoogaa yar ku tabaraysto oo naftiisa u soo celisa inuu isagu balcaanaha ka helo markaasuu weeyaan inay eh, ku filaan weyduuna ka baqay laakiin waxaanu ogeyn waxa alle rasuulkiisa sala allau alay waslam uu ku karaamayn doono ee eh, barakada u gelin doono markaasuu wuxuu yihi fa idaa jaa-uu markay yimaadaan eh, amaranii isaga uu amrayaa inaan siisiiyo fakuntu uctihim wa amarani miyaa wo mi idinta kolkay yimaadaan anuu i amraaya siisi caanaha u idhahayaa marka waa ugu dambaynaya markaas ma horma hore horma hore ma qaba <laughs> horma hore horena dargeysa inta dambe si wamaa casaa an yabluganii min hada laban maxaa uu ku mudan yahay inuu caanaha iga soo gaar maxaa iga soo gaaraya caanaha markaa ragga ugu dambaynayo walam yakun min طaacati اllahi wa طaacati rasuulihi salى اllahu عalيyh wali wslam buddun lagama maarmaan bayna ahayd amarkii nebiga sal lla alay slam iyo in la fuliyo oo aliya rasuulkiisa la adeeco laakiin waa ka xumaa waan fuliyey laakiin waa ka xumaa faataytuhum waanu imid fadacawtuhum waanu yeedhay faaqbaluu way yimaadeen fastaadanuu way soo idan dalbeen way soo idan dalbeen marka idan dalabka ay kolkaa idan dalbayaan inaga oo soo niri sheegnay xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam uu leeyahay ninkii loo yeero muxuu ah, hadduu la yimaado qofka loo soo diro uu la yimaado idan kale uma baahno oo kaasaa idan u ah marka inuu abu hurayra ka soo horreeyey iyagu gadaal ka yimaadeen iyo in ixtiyaad iyo guriga nebiga sala allahu aleyh waali wasalam si gaara ah isaga ay u daryeelayeen labada waa iska suurowdaan fa adina lahum wuu idinay wa akhaduu majaalisahum min albeyt meelahay fadhfadhi bay kala farfadhiisteen gurigii qaala markaasuu wuxuu yidhi abaahir qultu labayka ya rasuula allah qaala khud faacطihim qaad oo weelka qaadoo siisi waatuu ka baqaayey qaala faأkhadtu اlqadaxa haruubkii baan qaaday wajacaltu waxaan bilaabay yucطiihi الrajula ninka inaan siiyo fayashraba uu cabo xataa yarwaa ilaa uu ka dhergo qofku sharaabka ama caana ha ahaado ama biyo ha ahaado ama casiir ama wax kastaba ha ahaadee markuu intuu cabo kifaayadiisa uu ka qaato oo dhibaatadii uu ku reebo rawya baa la shariba xataa rawiya laakiin cuntada baa la yidhaahaa shabic marka waa dhargey carabiga laguma yidhaaho caanaha iyo qofkii caba caana iyo biyihi kulle waasku uma yaruddu calaya alqadaxa haruurkii buu igu soo celinaya qofba markuu isagu uu ka dhargo isagu ka kaxigay uma gudbinayna abu hurayra kusoo celina abu hurayra markii gudbinay saasuu yeelayay xatى اntahaytu ilى الnabiyi slى اllahu عalayhi wali wasalam ilaa aan soo gaaray nebiga sal ly slm raggi o dhan aan soo wada mariyey waqad rawiya alqowmu kulluhum iyagoo raggii oo dhan ay wada dhergeen ya uma yaruddu calaya alqadaxa hadhubku igu soo celinay ku celiyo fajacaltu uciihi ucطiihi الrajula waxaan bilaabay inaan haruubkii intaan qaado aan nin u dhiibo fayashrabu cabo xataa yarwa uma yaruddu calaya alqadax haruubku igu soo celinayay faucطiihi الrajula ninka kalean haddana siinayay fayashrabu xataa yarwa isaguna uma yaruddu calaya alqadax fayashrab xataa yarwa uma yaruddu calaya alqadax sidaasa marka ku waday xatى اntahaytu ilى الnabiy sal ly sl nabiga soo gaaray waqad ra-ya alqowmu kulluhum iyagoo raggii oo dhan ay wada ay wada dhergeen faأkhada alqadaxa haruubkii buu qaaday gacanta ku qabtay nebigu sal l slam fawadacahu calaa yadihi gacantiisuu saaray fa nadara ilaya way soo firiyey waa fahmaya nebiga alay sla slam abu hurayra qalbigiisa ku jira fatabasama waa muusooday faqaala markaasuu yidhi abahir qultu labayka yaa rasuula allah qaala baqiitu ana wa anta aniyaa dhiga hadhnay qultu sadaqta yaa rasuula allah qaala اqcud fashrab fadhiiso oo cab faqacadtu fasharibtu waan fadhiistay oo markaasaan cabbay faqaala ashrab haddana cab fasharibtu famaa zaala yaquulu ishrab hadba kolkuu intuu ka dharka uu soo fidiyo uu dhahayay cab xataa qultu ilaa an ka idhi laa waladii bacahaka bilxaqi maa ajidu lahu maslakan meelaan mariya uma hayo nebi kaa dhigay xaq kugu soo diraan ku dhaartee meel aan marya hayo riwaayo kalena wuxuu dhihi jiray calooshaydiiba waxay noqotay sidii muxuu ahaaye weel sharaab lagu shubay oo buuxsamay oo kale calooshaydiiba soo fuuracsan caloosha horta hore uu dhagax ku xidhxidhay qaala markaasu wuxuu yidhi fa arinii iisoo dhiib markay tus iisoo dhiib yani fa acطaytuhu اlqadax haruunkii baan u dhiibay faxamida allaha tacaala alluu ku xamdiyey wasamaa waa bismileeyey wa shariba alfadlata hambadii buu cabbay rawaahu albukhaariy hadda nebigu sala allahu alayh waali wasalam qabla sharaab ayuu xamdiyey marka cuntada waxaa badan oo qaaliba gadaasheed in la xamdiyo awalkeedana muxuu ahaa la bismileeyo laakiin xamdigii iyo basmaladii in laysku daro oo gadaalna marka xamdigii lagala yimaado wa iyaduna iskuma banaan tahay rawa الbخaariي وعn mحamed بn sيrيn عn abi هurayرaةa radي allahu عanهu qaal laqad ra'aytunii waxaan is arkay waa qiso kaloo marka iyadunu ka warramayo aad u qaban jirtay wa inii la akhiru anigu oo dhaca gab idhaaha fii ma bayna minbari rasuuli الlahi slى الlaه عalيه wali وsلم ilى xujrati caaishaةa radي allahu canha maqshiyan calaya inta u dhaxaysa rasuulka sal اه alay slm iyo qolkii caaisha dhexdooda anigoo ku dhaca oo anoo soorsan oo miyir la dhacaan garanaya oo gaajo daraaddeed uun waa diidi jiray fa yajiibu ljaa'i qof baa imaanaya aan garanaynin oo moodaya ninkan inuu suuxdin ay tahay markaas dhahaya madaxa dhulka ku la dhicine muxuu aha madaxa dhulka ugu xaji fayadacu rijlahu calaa cunuqi lugtuu iga saarayaa qoorta iga saarayaa wa anii majnuun inaan waa lahay buu dhulka isla dhicin buu ileeyahay isagu naxariis buu iga galaya wamaa bi junuunun maa bi ila ljuuc wamaa bi min junuunin wax waa haynine maa bi ila ljuuc gaajo mooy wax kale ima haynin saasaan ahaan jiray rawaahu albukhaariy وعn caaشhaةa radي allahu canha qaalat twufiya rasuulu الlahi sal ly slm rasuulka alle waa geeriyooday wa dircuhu marhuunaة cinda yahuudiyin fi ثalaaثiina saaca min shaciir mutafaq عalayh uu geeriyooday rasuulka sal ly slm isagoo diriciisiina uu rahman yahay oo nin yahuudi ah oo soddon suus oo shaciira uu ka amaahday oo طacaamu ahlihi uu u amaahday uu u rahman yahay oo wuxuu kusoo fokasee waayey iyuu geeriyooday ilaa goor dambe abubakar uu soo fokiyo markuu eh, uu noqday khaliifatu rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam ayb saasuu ahaan jiray nebigu sala allau alay wasalam waxaana la og yahay xadiidka cumarna ku imaan doona insha allah xoolihii uu ka helay nebigu sal ly slam banu nadiir uu ka helay beertii uu ka helay ba ahalkiisa wuxuu uga dhigan jiray sanad wax ku filan sanad wax ku filan laakiin sanad wax ku filan markuu ciddiisa u dhigto maxay say u dhammaan jireen marka sidaas uu ugu gaajoon jireen isagii ahalkiisii wuxuu ugu gaajoon jiray marka dadka kale u hori jiro waa qiilin jiray marka kolkuu dad kaleo ka baahanaya arko laakiin horta hore wuxuu qorshaysan jiray hal sanad wax ku filan muttafaqun calayh wacan anasin radi allahu canhu qaal rahana nabiyu sala allahu alay slam dircahu bishaciir nebigu sala allahu alay slam diriciisii buu rahmay oo shaciir u ah ama aday buu u rahmay wamashaytu ila nabiy sal ly sl nabigana waxaan u geeyey oo la aaday bikhubsi shaciir kibis shaciireed iyo wa ihaalatin xayd saniqatin hoosuyacaysa oo muxua horteeda ay shiiraysa oo isku isku koosaarto walaqad samictuhu waxaanan maqlay yaquulu isagoo oo leh maalin ma asbaxa liaali muxamedin sala allahu alay w slam saacun walaa amsaaq uma waabarisanin oo umana gabaldhacsanin reer maxamed suus tocaabi wa inahum la tiscatu abyaar waxayna ahaayeen sagaal qoys sagaal qoys bay ahaayeenoo aan una dhex oolin xataa suuskani suus uma karsameen maalin intaasoo qoysa uma karsameen marka intaa kologtay ma inaysan rawahu walihaalatu bikasri اlhamza ashaxmu lmudaab xaydha la baa la yidhaahaa wa sanika zanikana waa la yidhaahaaye bالnuuni wاlkhaء الmucjama wahiy اlmutagayira midda doorsoontay weeyaan ee shirtay وعn أbي هuريرaةa رضي الله عanه qاala laqad ra'aytu سبعيiنa min أhli الصفة ma bihim ma minhum aanu ka mid ahayn rajulu calayhi ridaa nin go' sare le aanu ku jirin oo garbaha wax ku haysta wa ima izaaru wa ima kisa qad rabaطuu ay ku xidhaan fii acnaaqihim minha waxaa ka mid ahaa maa yablugu wax gaadhaya asaaqayn labada u gaadhaya nisa saaqayn baan ujeeda kuwa kale barkooda u gaadhaya wa minhaa maa yablugu lkacbayn qaar yar dheero u gaadhay toox lehoo u gaadhaya aanqawyadana waa ka mid ahaa fayajmacuhu biyadii gacantiisii kusoo uruurinayay karaahiyata an turaa cawratuhu rawahu lbukhaariy waana soo inoo soo hormaray xadiidkan kadu raqam arbacumiya wa tisca wa sitiin buu kusoo hormaray xadiidkan kadow وعan caaishaةa radي allahu canha qaalat kana firaashu rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wali wslam min adam rasuulka alle salى الlahu عalayh wasalam adam adam ya rasuulka alla sala allahu alay slam gogoshiisu waxay ahayd idiin xashwuhaa liifun cufkeedu uu yahay qumbe qumbaha geedkan bahalka ee naarjiinka ah cufkiisu uu yahay taasuu ku seexan jiray marka khashin weeye kaasuna dee marka dadka waa mudmudaya feedhuu ka qabanaya cudbi iyo baalgoray iyo waxba midna ma aanu ahayn rawahu الbخaarي وعan caaishaةa radي allahu عanha qaalat kunaa juluusa maa can ibni cumara baan ujeeda radi allahu canهuma qaala kunaa juluusan maca rasuuli الlahi salى الlه alay slam rasuulka alla ayaan la fadhinay id jaa'a rajulu min alansaar nin ansaareed markuu yimid fasallama calayhi waa salaamay uma adbara alansaariyu ninka ansaareed wuu noqday sii jeesaday yani wuu noqday faqaala rasul lah sal ly sl markaasuu rasuulka alle wuxu uhi yaa akha alansaar war ninkaa reer ansaareedow kayfa akii sacd bnu cubaada walaalkay sacd ibnu cubaada suu yahay sacd ibnu cubaada oo jiranaa yuu ka waraysanaya qaala saalix waa fiican yahay faqaala rasul lah sal ly slm man yacuuduhu minkum yaa booqanaya aan booqanay walaalkan yaa ila booqanaya faqaama waa kacay wa qumnaa macahu waan la kacnay wanaxnu bidcata cashara annaga oo dhowr iyo toban ah maa calaynaa nicaalun walaa khifaaf aanan kaba iyo khufafyaalkoodana aanan qabin xaga cadnahay walaa qalaanis qalansuga koofiyadana aanan qabin walaa qumus qamisyaalla aanan qabin namshii aan dhex soconayna fii tilka sibaaq carraseerada dhulka caraseesha ah ee kul ayaan kabala ku soconayna xad anagoo wada madax qaaqaawan oo muxuu ahaay kabala ayaan muxuaha soconayna ah, xataa ji'naahu ilaa aanu ga nimid fastaakara qowmuhu tolkii baa dib uga gurtay oo noo baneeya min xawli hareerihiisa zaciilkoodii buu ahaayee waa hareere fadhiyeeno kolkay rasuulka sal ly slm raggii la socday arkaan iyo mee u bannay inay uga dukeeno xataa danaa rasuul lah sal ly slam wa asxaabuhu aladiina macahu ilaah isagu uu soo dhowaaday rasuulka alla sala allahu alay waslam iyo asxaabtiisii la socotay ay sacdi usoo dhowaadeen eh, rawaahu muslim marka taasuna xaaladdii ay ku jireen bay caddaynaysaa inay kabal-aan iskaga socon jireen oo koofiyad la-aan oo madax rawan oo wa can cimraan ibn اlxusayn radi allahu canhuma can الnabiy sal ly slam qaal khayrukum qarnii ka idinku khayr badani waa qarnigayga qarni dadki isku muddo isku waqtiga baa la yidhaha uma aladiina yaluunahum haddana waa kuwa kusoo xiga taabiciinta la yidhaha uma aladiina yaluunahum haddana kuwa ku xiga qaala cimraanu radi allahu canhu cimraan baa wuxuu yidhi famaa adrii ma ogi ma garanaayo qaala nabiyu sala allahu alay wasalam maratayn aw halaaan ma laba goor buu yidhi mise saddex goor buu yidhi uma aladiina yaluunahumta marka qurunta mufadaladu ma saddex qarni bay noqonaysaa qarniga nabiga sal ly slam iyo laba ka dambaysay mise afar bay noqonaysaayo qarnigiisa iyo saddex ka dambaysay bay noqonaysaa waa waxaan filayaana riwaayo aan iyadu shakiynina waxaa jirta muxuu ahay uma aladiina yaluunahum laba goor uu yidhiho marka sidaas ay quruntu ku noqonayso saddex uma yakunu bacdahum kan weeyaan marka halka baabka munaasib xadiidka uga yahay oo muxuu ahayey cuntabadnida iyo anaaniyada iyo waxyaalaha eedeynaya uma yakunu bacdahum waxaa dabadeed jiri doona qowmun yashhaduuna marag furi doona walaa yustashhaduuna aan la maraggashanaynin way marag furayaan laakiin qofna maragooda ma aqbalayo wayakhuunuun walaa yu'tamanuun waa khiyaamayaan lana aamini maayo wayandiruuna way nadrayaan walaa yuufuuna mana oofinayaan wayadharu fiihim siman waxaa kasoo ku badan doona kasoo shaabixi doona cayilka iyo burburida ayb kaasoo marka ula jeedadu niman beenta iyo khiyaanada iyo markhaati beenaalaha iyo nadar eh, iyo cahdiga oo filla-aantiisa ballanfuridda ay ku fara badan tahay yaa dambayn doona oo saddexdaa qarni waxa ka dambeeyo waxay noqonayaan dad xun bay noqonayaan saasuu mar xadiidka weliba yani waa dad cayili doona burburaan doona leanna waa cunto badnaanaya muttafaqun calayh wacan abi umaamata radi allahu anhu qala qala rasul lah sal ly slm ya bna aadam ina aadamow inaka an tabdula alfadla khayru laka adigu inaad bixiso waxa dheeraadka ah ee baahidaada ka dheeraadka ah baa kuu fiican wa an tumsikahu inaad haysataana sharun laka kuu xun walaa tulaamu calaa kafaaf kafaafna lagugu canaanan maayo wax kafaaf haddaad la hadho kafaafka iyo waa kii quudka aan soo sheegnay weeyaano min alkafi ayaa laga keenay waa isceshashada marka waxaa weeyaan wixii waxankada quudka haystaayo qofka baahidiisa waa u daboolayaa laakiin ka dheeraan maayo kana marka isaguna dheeraadku ka celinaya kanuna baahidii bu ka celinaya saasa kafaaf loogu magacaabay wax adig kugu filan oon kaa badbadnayn inaad la hadho xoolahaaga lagugu canaanan maayo wabda' biman tacuul kuna bilow dadka aad masruufayso dadka aada masruufayso ee ahalkaaga ah waxsiinta iyaga ku bilow ee intaas wabda' biman tacuulu ah mar hore iyadana waan soo maray xadiid kale iyada si kale ugu dhex jirta rawaahu atirmidi wa qaala xadiidun xasanu صaxiix weliba xadiidka muslim baa isaguna weli tirmidi keliya maa waxaana ha wuuna soo noqon doonaayo raqam hamsamiya itnain wa hamsiin buu ku imaan doonaa waana xadiid صaxiixa صaxaxahu الsheikh اlalbani fi صaxiix اjaamiع الصغيir wa irwa اlgaliil axmedna waa wariyay xadiidka isaguna وعn عubayd اللh بn mxsn الأnصاrي الخطmiي radي الlه عan خطmi baan ii dhigay lakin khطmi weeye radي الlه عanهu qaal qala rasuul الlah صلى اه عليه وسلم man أصبxa minkm qofkii waa beristo oo idinka idinka mida muslimiinta ah aaminan fii sirbihi isaga oo aamin u ah naftiisa mise ahalkiisa labada waa ku fasiri doonaayo mucaafan oo loo caafiyey oo jirala xanuun laa fii jasadihi jidhkiisana cindahu quutu yowmihi haystana maalintaa wuxuu quudan lahaa fakaأnnamaa xiizad lahu dunyaa wuxuu la mid yahay sidii isagoo loo soo ururiyey adduunyo oo dhan bixadaafiiriha yani biajmaciha dhammaanteed adduunyo oo dhan qof loo soo koobay oo waxba aanu ka hadhin ayuu la mid yahay qofka intaas isla hela muxuu ammaan uuna naftiisa iyo ahalkiisa iyo maalkiisa iyo aanu u cabsanaynin uu ammaano ku seexanayo iyo gaajo la-aan maalintaa wixii uu cuni lahaa haysta iyo fayoobaan caafimaad saddexdaa qofka isla hela qof aan adduunyo waxba ka maqnayn oo adduunyo oo dhan loo soo ururiyey iyo lamid yahay rawa tirmidi wa qaala xadiidun xasan waana sida uu sheegay xadiidku xasan wey lakin xasan ligayrihi weeyaane xasan lidaati ma aha xasanahu sheikh اlalbani fi صaxiix aljaamiع الصغيir xadiidka waxaa kaloo wariyay ibn maaja wاlxumaydi wاlbukhaariي fi اladab الmfrad sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaaho cabd bnu abi shumayla lam yuwahiqhu غayr bn xibaan wa shaykhu majhuul lakin yashhadu lahu xadiiثu abi darda cinda bni xibaan fahuwa xasn ligayrihi kama qalahu الtirmidiy ayb marka sheekh rabax kole kut marka isaguna waa xasan buu xadiid ka dhigaya lihadayn shaahidayn ayuu uga dhigaya shaahidkaas daraadiisa uga dhigaya haddii kale marka ninkaasoo isagu ibnu xibaan uu iqa ka dhigay ibnu xibaan dadka majhuuliinta uu yani qofkaan طacni ku sugnayn iska majhuula majhuul xaalaba iqu isagu ka dhigaa marka laguma kalsoona tawfiiqiisa وعn cabd للh بn cمr بn الcاaص رضي الله عنهma أna rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم qاal qad aflaxa man aslama wakana risquhu kafaafan waqanacahu allahu bima aataah waa liibaanay qofka islaamay ee islaamnimada alla ku hanuuniyey ee risqigiisuna kafaaf uu yahay ee ee allana uu ku qanac siiyey wuxuu alla siiyey ku qanacsan qanacadaasaa marka muhim ah haddii qofku wax badan alla intuusi aanu ku qanacsanayn ma dhergayo weli markaas xadiidkuna rawaahu muslim wuxuuna kusoo noqon doonaa hamsa miya alaaa وashriin uu kusoo noqon doonaa mar dhow aan sii fogeyn soo noqon doonaa sacaadadu marka dadka oo dhan kollay sacaaday wada raadiyaan laakiin sacaadadii qofba sibuu u arkaayaa marka nebigu sala allahu aleyh waali wasalam sacaadada siduu arkaayo iyadoon baana xaqiiqadii ah waa tantada marka uu intaa kusoo kulminayo xadiidkan kada wuxuu sacaadadii kusoo kulmiyey maxaa iimaan qofku inuu muslim yahay iyo qanaaca iyo kafaaf saddexdaa qofka isla hela khalaas wax ka maqani ma jiro waa qof liibaanay xadiidkii horena saddex buu isagana kusoo jamciyey oo muxuu aha amni iyo quud iyo صxa وعn أbي محمد فضالة بن عubayd الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رsuل الlه صلى اه عليه وسلم يقول طوبى لمن هدya إلى الإسلام وkاna عيشه كفافا وqنع رwاه الترمذي وqال xadيث xسن صحيح waa liib طuba ayaa badan ba usugna طuba waa mؤnث aطyb aطyb wax wanaaga badan weeyaan طuuba mid wanaag badan baa usugnaatay liman hudiya ilى اإسlاam qofka islaamnimada alla ku hanuuniyo wa kaana cayshuhu kafaafan maciishadiisuna ay kafaaf tahay dherkuna qanca saddexdaa qofka isla hela ayaa badanaa qofkaasu waa xadiidkii cabdullahi bni camr bn alcaas radi allahu canhuma wahdana kanuu la yahay waxba kuma khilaafo rawahu tirmidi qaala xadiidun xasan waana sidaa uu sheegay xadiidku waxaa weye saxiix weeyaan saxaxahu fii saxiix aljaamic sagiir wacan ibni cabaasin radi allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yabiitu layaali almutataabica taawiya wuxuu beryi jiray habeenada isku xigta yuu beryi jiray isagoo gaashiirsan isagoo boglaalan caloosh maran yani jaaci way ka dhigan tahay uh, taawi min atawa tawahuna marka waxaa weeye waa gaajada wa ahluhu laa yajiduuna cashaa'an ciddiisuna ayna helaynin waxay ku casheeyaan wa kaana akharu khubsihim khubsa shaciir kibistoodana waxaa ugu badnayd kibista shaciirta ugu badnayd burka isagu naadir buu ahay kolkol un inay helaan mooyaane kaana waa kaynu soo marray inaanu laba beriyo isku xigto weligii aanu ka dhargin isagii xiddiisuba rawahu tirmidi wa qaala xadiidun xasanu saxiix wa xadiidkuna waa xasan saxiix may xasan weeyaan xasanahu asheikhu lalbani fi saxiix jaamic sagiir wacan fadalata bni cubaydin radi allahu canhu ana rasuula la sl sl kaana idaa sallaa binnaas markuu dadka tujiyo tujinaayo khara rijaalu niman baa ka daadan jiray min qaamatihim taagnidooda fi salaa min alkhasaasa yani min albajaaca macluul daafi kolkuu tukanayo dadka uu tujinayo dadkaa la tukanayo qaarkood baa diidi jiray oo qab dhihi jiray ka dhici jiray sidii abu hurayra ku soo marray inuu iska dhici jiray kaajo daraatee wa asxaabu sufa nimankaasuna asxaabu sufa ahaayeen uma xataa yaquula alacraab ilaa reebeeduhu ay ka yidhaahaan haaulaai majaaniin kuwan waa jinoolayaal wey waa waalan yihiin suuxdin bay qabaan ma garanaya xaaladooda waa kii abu hurayrana qorta la iskaga taagi jiray soo maray ee lamooday inuu inuu waalan yahay saasay dhihi jireen haaulaai majaaniin bay dhaheen faidaa sallaa rasuulu llahi sal ly slm markuu rasuulka alle tukado insarafa ilayhim kusoo gadoomi jiray o soo qaabili jiray faqaala markaasuu dhihi jiray intuu iyagoo isagoo maaweelinaya oo u bishaaraynaya low taclamuuna maa lakum cinda allahi tacaala la axbabtum an tasdaaduu faaqatan waxaaja haddaad ogaan lahaydeen waxa alle agtiisa aad ku leedihiin ee darajo ah iyo waxa alle agtiisa idinku kaystan mimaa laa caynu ra'at walaa udunu samicad walaa khaطra calaa qalbi bashar la axbabtum waxaad jeclaysan lahaydeen an tasdaaduu inaad ziyaadsataan faaqatan busaalad iyo xaajatan baahi inaad ziyaasataan baad jeclaan lahaydeen rawahu tirmidi wa qaala xadiidun saxiix waana sidaa u sheegay xadidku saxiix weeye saxahu fi saxiixi aljaamic asagiir waalkhasaasatu alfaaqatu waljucshadi gaajada daran yaa khasaasa la yidhaaha wacan abi karima miqdaam ibni macdi karibin radia allahu canhu qaala samictu rasuula llahi sal ly slam yaquul maa mala'a bnu aadama wicaa'an shara min baطnih in ma buuxiyo weel oo ka xun calooshiisa wax la buuxiyo oo calooshiisa ka xun weligii ibni aadam ma buuxiyo bixasbi ibni aadama ibni aadanka waxaa ku filan ukulaatun yani luqam waa jamcu ukla ukladuna waa luqmada wax afka kala geliyo marka waa yaraynayaa dhowr afgelis baa ku filan yuqimna toosiya sulbahu dhabarkiisa dhabarka usoo toosa intuu soo godan lahaa gaadee la soo godan lahaa dhabarka usoo tooso taas waa ku filantaa oo ku noolaanaya dhowr luqmadoodun hadduu qaato fa in kaana laa maxaala hadday laga maarmaan hay tahay yaani intaa wax ka badan fa faثuluثu wa waثuluثu lisharaabihi waثuluثu linafasihi saa calooshiisa ha u kala qaybiyo oo huluna cuntadiisa ha geliyo huluna cabitaanka eh, ha u daayo huluna neefta ha u daayo maxaalan qofka hadduu calooshii buuxiyo meel ka neefsada heli maayo oo waa kurboonaya saddexdaa ha yeelo marka marka caloosha huludkeeda wax ka badan yaanu gelinin rawahu tirmidi oo qaala xadiidun xasan xadiidkuna saxiix weeyaan oo saxaxu fii saxiix aljaamic asagiir waxaana kaloo wariyey axmed iyo ibnu maajah wa bnu lmubaarak fi zuhd yaa wariyey wa ibnu sacd fi طabaqaat wa casaakir wuxuuna ku saxiix yeelay saxiix jaamic الصaغيir wاlirwa wa silsilaة axaadiid asaxiixa xadiidkuna marka waa xadiid saxiixa weeyaan qowluhu ukulaatun ukulaatun iyo ukalaatun iyo uklaatun saddexdaba waa la dhihi karaa xagga naxwiga sarfiga haddii laga fiiriyo ay luqam waa mxu luqamna waa jamcu luqma dhowr xaba un inuu dhowr goor un inuu qaatoba qofka ku filan وعn abi umama yaas bni saclabata alansaariyi alxaarisiyi radia allahu canhu qaala dakara asxaabu rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam yowman cindahu dunya asxaabtii rasuulka alle sala allahu alayh waali wasalam radia allahu canhum yaa maalin agtiisa kusoo sheeg sheega kusoo adabqaaday adduunyada faqaala rasul lah sal ly slm markaasu rasuulka alle wuxuu yidhi alaa tasmacuun alaa tasmacuun ina albadaadata min aliimaan ina albadaadata min aliimaan miyaydaan maqlaynin miyaydaan maqlaynin yani maqla weeye waxaan idin leehay waxa weeyaan balaadadu waxay ka mid tahay iimaanka ka mid tahay iimaan balaadadana isagaa fasiri doone eh waa qallafsanaanta inuu qofku uu qallafsanaado oo aada adkaado oo uu tanacumka iyo raaxaysiga iyo waxyaala jiljilaac iyo waxyaalaha iska dhaafo iimaankay ka mid tahay ayib yacni taqaxul taqaxul yani waa qallafsanaan inuu qofku qof qallafsan uu yahay oo raaxa raaxa iyo waxyaalaha iskaga tegayo rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiidka wariyey wakadalika axmed ibn maaja waalxaakim ayaa wariyey wuxuuna ku صaxiixiyey waa xadiid صaxiixa fi صaxiix jaamiع الصغيir wاlbadaada bilbaءi الmuwaxadaةi wاdaalayn الmucjamatayn badaada wahiya rasaasة الhay-a waa hay-a xumida hay-a xumiduna marka hab hab xumida iyo sidaas ma aha yani waxa weeyaan waa uun qalafsanaanta iyo inuu muxuu adarkaanta weeyaan wa tarku faakiri libaas dharka wanaagsan oo qaaliga ahoo laga tago isagoo keli kara uu iska daayo kaa weeyaan wa ama taqaxul taqaxulkii uu ku fasiray abu daawuud xadiidka ku fasiray fa bilqaafi walxa taqaxul qaala ahlu ahluلluga almutaqaxilu huwa arajul yaabis aljildi qofka qallafsan yahay jidhkiisu qallafsan yahay weeyaan min khushuunati alcaysh nolosha qallafsanadeeda daraaddeed wa tarki tarf ataraf وعn أbي cabdاللahi jaaبir بn cabdالlahi radي allahu canهuma qaala halkan kadana qiso dheer oo iyaduna aad iyo aad u tarjamaysa xaaladda ay saxaabada nebiga ridwaan ullahi calayhim ku sugnaayeen iyo karaamo baahira oo alle subxaanahu wa tacaala saxaabada qaar ka mida alla uu ku maamuusay buu sheegi doonaa ka ku xigi doona ee miduuna uu u dhexayn doono isaguna dheer isna jaabir buu werin doonana noocaas oo kale kaleba isaguna uu ka hadli doonaa muxuu ahay mucjiza nebiga sala allahu alayhi waali wasalam iyo noloshoodu sida ay ahayd sharxaadeeda labadaasaa ku jira marka wuxuu leeyahay bacaanaa rasuulu lahi sal ly slm rasuulka allahna diray jeish jeish lkhabti la dhihi jiray sariyat lkhabti baan idhaahaa yuu diray waamara calayna wuxuuna nooga dhigay aba cubaydata radia allahu canhu abaa cubayda camr bn cabdillahi bn aljarax alcaamiri radia allahu canhu amiina hadihi lumma ayuu nooga madax dhigay natalaqaa anagu oo ka hortagayno jidka u fadhiisanayna ciiran liquraysh safar quraysheed ay lahayd oo xagga xeebta inay soo maraan la filaayo wa zawadanaa wuxuuna nagu sahayo sahay nooga dhigay jiraaban min tamrin muxuha oli oo timir ah lam yajid lana hayra wax kale nooma aanu oli timira ah buu nagu sahay iyaguna waxay ahaan ilaa saddex boqol iyo meelahaasay ahaan saddex boqol oo nin oo jiraab timira kelihii sahay u tahay wax kale loo waayo wakaana kaana abu cubaydata radia allahu canhu abu cubayda wuxuaa yucطiinaa tamratan tamra xabad xabad timiruuna siin jiray maalintii afar iyo labaatanka saacadood ninkiiba xabad timira la siin jiray faqiila waxaa lagu yidhi jaabir markuu sheegay baa la yidhi kayfa kuntum tasnacuuna biha seed u geli jirteen xabad timirhi maxay idin taraysaa qaala namasuhaa waan muumuudsan jiray kama yamasu sabiyu siduu canugu u muudmuudsado aan muumuudsan jiray canugaan ilkala siduu muumuudsado oo kale faraqa iyo intay ku guntadaan ayay muudmuudsan jireen oo inta afka ay ku hahayaan iyo intaasay ku maaweelayaan uma nashrabu calayha min alma biyahan ku cabi jiray fatakfiina yowmana ila lleil maalintaasoo dhan bay nagu filaan jirtay ila habeen wa kunnaa nadribu waxaana ku garaaci jiray bicisiyinaa ulaha iyaga alkhabata xaabka khabad waxaa la yidhaha caleebta daadantay dhulka ku daadataa khabad la yidhaahaa marka caleentaasi jafayana garaacayana inta maryaha ugoogladaan ayay garaacayana markaasi u ah intay ku garaacaanoo yar tubtumaan iyo cuni jireen uma nabulluhu bilmaa biyahaan ku qoyn jiray fanakul waan cuni aan usha ku yar tubtunno xaabka ka soo daatay geedaha kasoo daatay geedahana caleentu waxaan ka daadataa haddaan laga soo jafin kolkoo qallalaan caleenta ay qallasho markaas inta biyaha ku qoyna cuni jiray baa tii aan soo maray xadiidkii mxua sacd ibn abi waqaas miya mise xadiidka cutbat ibn qazwan isagana waa kan ku soo maray labadaba inay sheegaan inay dhirta iyo calanteeda iyo cuni jireen oo afku boobboobobi jiray qaala waاnطalaqnaa calaa saaxili اlbaxri baddaca saxeebteeda ayaan aadnay fa rufica lanaa waxaa naloo bildaanshay oo meel fog nooga bilaabay nooga bilaabmay calaa saaxili اlbaxri badda xeebteeda ka hay-ati اlkahiibi الdakm kahiib waxaa la yidhaahaa ciiddiis dul fuufuushay ayaa kahiib la yidhaahaa kahiiban ahyal ama kahiiban mahila kolka la yidhahanaya waa mid aan aad isu haysanin haddii wax laga qaado isku dundumayo weeyaan meesha wax laga qaaday ee ciiddii kale kusoo dumaysa marka yani dhulkana waa way ku fara badan tahay rimaasha sidaas oo kale meeshii bacad celintii soomaaliya ku taallay meelahadaas oo kale ciidda saa isu dul fuufuusha ee aan ahayn ee buur طabiici aan ahayn baa kafiif la yidhaah marka wax buur oo kale oho weyn baan badda xeebteeda ku aragnay fa ataynaahu waanu nimid fa idaa hiya daabaة tudca alcambar waxaan ogaanay inay tahay wax noolo oho cambar la yidhaaho marka malay weyn oo cambar la yidhaaho oo baktiye oo baddu soo tuurtay oo badda xeebteeda yaalla oo alla ku arsaaqay ayaa arkay faqaala abu cubaydata radi allahu canhu mayta waa bakti bakti weyn naga dhaafa waa kolkaas waa inta aanu alla subxaanahu wa tacaala aanu u sheegin intaan nimankaan loo sheegin weeyaan inay baktiga baddu uu xalaal yahay oo nebigu alay sala slam ka yidhi huwa tahuuru ma huwa alxilu maytatu uma qaala markaasu la maya bal naxnu rusulu rasuuli اllahi salى اllahu alيyh wali wasalam wa fii sabiili اllah waqad turirtum fakuluu amiirkoodii waa u fidyoonaya radia allahu canhu hortii hore marka waa ka tawarucayo wuxuu yihi bakti weeyaan inana inaga dhaafayna baktigu inuu xaraam yahay buu ogaa baktiga badi iyo ka berigu inay kala duwan yihiinna ma aan ogeyn markaasuu goorta dambe haddana ijtihaadayo markaasuu saddex haysiyadood saddex daliil ayuu ku sheegay mid waxaa weeyaan inay yihiin ergadii rasuulka alla sal ly slam soo diray midda kale saddexaadna inay jihaad ku jiraan weeyaan wal jihaad ku jiraanna ee cibaadadaas ay ku jiraanna aan cusaadna ayna ahaynoo rasuulkuba sal sl soo fasaxay cadowgoodii inay la kulmaana ay marka waxay ku tabanaystaan bay u baahan yihiin waqad urirtum kale muariina waati muariina waati marka kolka qofka mudariga ihi inay baktigu u banaan yahay ay marka waa ina ogaayeen fakuluu ee cuna faaqamnaa calayhi waan dul fadhinay oon cunaynay shahran bil bil bay cunayeen wa naxnu alaaثu mia saddex boqol baanan ahayn xataa samidnaa ilaa aan ka cayinay hortii hore ragga waa soo dhibaatoodeen xabad xabad timira xabad xabad timira maalintii la siinayay riwaaya waxay dhahaysaa riwaayadka aan soo marray middood ka mid a waxay dhahaysaa warkii la yidhi xabad timira seed maalintii dhihi jirteen ayuu wuxuu yihi kolkay naga dhamaatay baan u darsanayba oon tawnay ninbaa maalin abu cubeyda radiallahu canhu uu tuhmay oo inuu laba goor qaadanayo intuu ku tuhmay oo u diiday ayuu maalintii kici waayay buu yidhaha ilaa aan uga ergeynay oo xabaddiisii loo keenay markaasuu xabaddiisii markuu muudmuudsaday way ku fillaatay ou kacay marka kolkii markaas sidaa u dhibaatoodeen ay soo sabreen kol hadday marka minxadii allana ay timid subxaana wa taala iyo macuunadiisii oo alla uu ku karaameeyey inuu risqi meelayna ka filanaynin uu u keenay bil dhan bay bahalkii kor fadhiyeenay cunayeen oo ku subkanayeenoo xataa samina ilaa aan ka cayilay walaqad ra'aytunaa waxaan arkay waxaana garanayaa naqtarifu annaga oo ka darsanayna min waqbi caynihi ishiisa qob godkeeda isha godkeeda bilqilaali mx ashuumada adduhna subaka isha godkeeda intaa mxaa ishu ku fadhido oo ishii kolkii laga cunay mxaa subagoo ku jiraayu meesha kusoo haray kusoo xorurayo buu noqday barkad oo kale iyo dheryaha dardarsanaya subagga ka dardarsan jiray wa naqtacu minhu waxaana ka goosan jiray alfidara waslada waaweyn ka fawri oo dibi oo kale ah dibi qadarkii waslada hirbi lagahooga eg bay seefta kaga goosan jireen aw ka qadri thawri dibiga qadarkiisa oo kale ah bay goosan jireenoo marka karsan jireenoo duban jireenoo saasay nicmadaasi ku jireen walaqad abu abu cubayda radiyallahu an marka qiyaasaya kolkii marka laga soo tegayay u baasho buu qiyaasaya marka wuxuu lehy walaqad akhada mina abu cubaydata radia allahu canhu wuxuu naga soo qaaday halaaثata cashara rajulan saddexiyo toban nin buu soo qaaday fa aqcadahum wuxuu dhex fadhiisiiyey fii waqbi caynihi ishiisa godkeedii buu dhex fadhiisiiyey isha halkan kale fadhiista buu marka waxay noqotay barkad weyn oo kale saddex iyo toban nin meel ay fadhiisteen ishiisii keliya bahal weyn buu ahaa wa akhada wuxuuna qaaday dilacan min adlaacihi feer feerihiisii ka mida ah, ayuu soo qaaday fa aqaamahaa waa joojiyey sidii qanso oo kale uu ka dhigay uma raxala wuxuu raray acdama baciirin macanaa awrkaan wadani awrkaan wadani kii ugu weynaa weliba rarkiina la kor saaray nina kusii fadhiistay dusha kasii fadhiistay fa mara min taxtiha hoosteedu martay hoosteedu maray sidii marka ganjeello weyn oo kale iyo bawaabo weyn bay noqotay oo aanay taabanayn watazawadnaa min laxmihi washaa'iq waxaan hilibkiisiina aan ka soo sahayannay saafaf waaweyn falamaa qadimna almadiina markaan madiina nimid baan ataynaa rasuula lah sal slm rsulka alla u nimid fadakarnaa dalika la arrintaasaan u sheegnay faqaala markaasu wuxuu yidhi huwa risqun akhrajahu allahu lakum waa risqi alla idinsoo bixiyey hal macakum min laxmihi shay-un fatudcimuuna hilibkiisii wax ma ka haysaan aad wax naga siiseen waa barakaysanaya marka idin muxuu ahaye risqigaas barakada leh alla u keenay faarsalnaa ilaa rasuuli llahi sala alla alay slam minhu waxbaan uga diray faakalahu waa cunay rawahu muslim aljiraabu wicaaءu min jildin macruuf wahuwa bikasri ljimi wafatxa jaraab iyo jiraab labada waa layidhah walkasr afsax wa qowluhu namasuha bifatxi lmiin masa yamasu wاlkhabطu waraqu shajarin macruuf taakuluhu libil ma aha geed keliya caleentiis ma ahe geedka caleentu ka daadato o dhan hayse dhulka ku daadataa khabad la yidhaha min alkhabطi baa laga khabطiguna waa garaacidda aan mxuaha loo fiirsanaynin iskaga dhufanayo baa la yidhaha khabطa sida la yidhaha khabطa khabط cashwa wاlkahiibu tallu min الramli waa buurta taagga oo ciidda ah weeyaan wاlwaqfu bifatxi waawi وإسكان الqاaf وبعdaha باء موxdة وهuوa نqرة العayن isha godkeeda weeyaan والqلاal الجirاar waa shumada qlaal waa جمع qلة jiraarna waa جمع jarة والfidr بkسr الفاء وفتح الdاl الqطع جمع qطعة رحل البعير بتkفيف الxا رحل lama rحل ay جacل عalayha الرحل waa koreeyey kore buu dul saaray والوshaaئq bالshiin الmucjamaةi wاlqaaf allaxmu اladii اqtuطica liyuqadada minhu waa hilibka loo soo jeexay in la dareerimiyo dareerin laga dhigo wallahu aclam وعn asmاء bint yaزيida radي allahu canha qaal kaana kumu qamiisi rasuuli الlahi salى الlه alay slam rasuulka alla qamiiskiisa gacantiisu waxay ahayd ila rusqi ilaa cumaancunta ayay gaadhaysay rawaahu abu daawuud oo tirmidiy wa qaala xadiiun xasan xadiidun xasan weeye ayuu yidhi laakiin sheekh ilalbani xafidahu llah waa daciifiyey oo daciif aljaamic sagiir iyo daciif tirmidi iyo silsilatu xadiid daciifa iyo waa ku daciifiyey leanno sanadkiisa waxaa ku jira shahr ibnu xawshab ninkaa la yidhaah baa ku jira laakiin xadiidku wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay xadiidku shawaahid kale ayuu leeyahay oo uu wariyey mxuu ahaa xanaad ibnu sariy fi kitaabi zuhd uu ku wariyey sidaas daraaddeed buu marka ninka taxqiiqiyey moxamed abulays uu xadiidka kada xasan buu ka dhigay marka kuwa shawaahidda u ah qaarkoodoo xasana baa jira taasaana u dhow inay sawaab tahay arusqu waxaa weye bisaadi wاrusqu bالsin ayضا huwa almifsl bayna اlkaf wa almafsilu bayna alkafi wasaacid saacidku waa halka dhudhunka dhuxulayda ah halka udhexaysa marka labadaas weeyaan wacan jaabirin radi allahu canhu qaal inaa kunaa ywma alkhandaqi naxfir markii dagaalkii khandaq weli uuna weli dhicina gaaladii laga soo degay ee lagu wareejiyey dhufayska madiina lagu wareejinayay baan qodaynay dhufayskii fa caradat lanaa waxaa naga soo horbaxday kudyatun shadiida dhagax weyn oo adag baa naga soo horbaxay oo faasaskii ay waxba ka tari waayeen fa jaa-uu ila nabiyi sal sl nabig u yimaadeen faqaaluu haadihi kudyatun caradat fi lkhandaq sallax baa naga soo horbaxay khandaqii faqaala ana naazil waa soo degi doonaa mar kolka macnaheedu waxaa weeye inuu meel murtafica uu fuushanaa nabiga alay slam u deganaa uma qaama waa kacay wa batnuhu macsuubun bixajar isagoo calooshiisu ay dhagax ku duuban tahay dhagax korka laga duubay walabithnaa alaaثata ayaamin saddex beri baanan joognay laa naduuqu dawaaqan dawaaqan yani طacaaman anagoo cunto dhadhaminin faأkhada الnabiyu sal ه alay slam almicwala wuxuu qaatay nebigu sal ly slm sabaradii buu qaatay fadaraba waa ku dhuftay facaadaka fiiman ahyala aw ahyam ahyam iyo ahyalna waa isku mido oo wa huwa almutahadimu almutasaaqit idaa ukhida minhu shay wuxuu noqday markaa bacaad oo kala daatay buu noqday aan ishaysaninbaba sidaasuuna ma nabigu sal isagu u gaajaysan marka mucjiza ahayd awood ba alla geliyay nabiga sal l slam faqultu yaa rasuul allah nandarkaas isaga ah ee rasuulka sal alla alay slam uu ku arkay gaajada haysay ah ayaa jaabir marka uu ka xanuunsaday markaasuu bal wuxuu rabaa inuu nebiga sal ly slam wuxuu gaajadantada kaga bi'iyo uu gurigiisa uga raadiyo faqultu yaa rasuula allah iidan li ila albeyt io idan xagga guriga nuunu iska tegine waa ka idan qaatay ilaan waxaa weeye rag ee dadka nebiga sal ly slam markay la joogaan saasoo alla faray oo haddii ay mid ka mida ah ay dani soo qabato inuu nebiga ka idan qaato inama almu'minuuna aladiina waidaa kaanuu macahu calaa amrin jaamicin lam yadhabuu xataa yasta'dinuu ina aladiina yasta'dinuunaka ulaa'ika aladiina yu'minuuna biاllahi warasuulih faida ista'danuuka libacdi sha'nihim fa'dan liman shi'ta minhum raggi la yidhi buu marka ka mid yahay oo saasay yeeli jireen halkay munaafiqiintu iyagu ka kala dhuudhuuman jireen ay kala dusi jireen mu'miniintu markay qof ka midii isagoo nebiga sala alla alay slm sidaa hawl ugula jira ay dani soo qabato waa ka idin dalbi jiray sida jaabir uu yeelaya radi allahu canhu marka uu idinay nebigu sal ly slm faqultu limra'atii haweenaydeydii baan waxaan ku idhi ra'aytu binabiyi sala allahu alay wasalam shay-an maa fii dalika sabrun waxaan ku arkay nebiga sal allahu alayh waali wasalam wax oo aan loo dulqaadan kari karin oon laga adkaysan karine fa cindaki shay wax ma haysaa faqaalat cindii shaciirun wa canaaq waxaan hayaa waxoogaa shaciir suus shaciirahiyo waxar fadabaxtu lcanaaqa waxartii baan gowracay wataxantu shaciira mise axanat shaciir ah. waxay waxay shiiday iyaduna muxuu ahaye shaciirtii walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh